بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ka bilaabayna in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo labo waa suurat lbaqara ilaa adda boqol aayadda qoladii reer banu israa'iil walamaa jaaahum rasuulu min cindi illaah oo nabiyullaahi maxameda markuu yimid musaddiqun limaa macahum wixii macoodaha rumeeyey oo towreedisay wuxu sheegtay u sheegay nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa duhra qayb ka midii ah kitaabkii xagga dambey ka tuureen towreedna way tuureen oo kumay camal falin oo towreed waxay tilmaamaysaa nabiyullaahi maxamed iyo waxyigiisa kii yimid ee cusbaana ma aanay qaadanin allah wuxuu leeyahay watabacuu waxay raaceen yahuudi maa tatlu shayaadiinu shaydaanku waxay aqriyeen oy qoreen calaa mulki sulaymaana calaa zamani mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisa waqtigiisii wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobinoo saaxir ma ahayn walaakina shayaadiina shaydaammada kafaruu gaaloobay yucallimuuna الناس dadka waxay barayaan asixra sixirkay barayaan wamaa unzila laguma soo dejinin cala almalakayni labada malag waxba laguma soo dejinin bibaabila waxaynu daraf uga dhagaynaa ashayaadan yucallimuuna annaasa bibaabila bay sixirka ku barayeen haaruuta shaydaamuhu ahaa iyo wamaaruuta meeshan macnaheeda xarafka maa ah wamaa unzila cala almalakayni maadaa marba wixii lagu fasiro macno weyni isku kala bedeli maada haddii naafiye laga dhigo sidaan hadda maray waxay noqon labada maalba waxba laguma soo dejinin iyagaa waxay yidhaahdeen berigii nabiyullaahi sulaymaan waktigiisii bilmatal dad dejin baa la joogi jiray iyo shaydaan baa u shaqayn jiray nin aasif binu barkhayaa la yidhaha oo sixirkii wax ka yaqiinay yaa qoray oo shaydaamadii ka mid ah jinkirkii ka mid ah waxbay qoreen sixir iyo wax saasay qoreen meel bay ku qariyeen markii nebiyullaahi sulaymaan dhintay iyo intay soo saareen bay yidhaheen wuxuu sulaymaan inagu xukumi jiray wakaa waa sixirkaasay yidhaahdeen way soo saareen markaasuu nebiyullaahi maxamed markuu rususha ku dhex sheegay sulaymaan iyo yidhaaheen warma ninkii saaxirka ahaa yuu rusulba ku sheegi ina daawuud haya saaxirka ahaa waa kan sixirkiisii waanu haynaaye markaasuu alla difaacan yahay marka meeshan maada aan kuu kala qaado umaa unzila qolyaa waxay dhaheen maadu waa mawsuulo macnuhu wuxuu noqon walaakina shayaaiina yucallimuuna naasa sixira sixirkay barayaan wamaa shayna way barayaan unzila lagu dejiyey calalmalakayni oo sixira bibaabila bay ku barayaan labadaa malagna waa haruuta waa maaruuta marka qiso beenay meeshaa ka saarayaanoo laba malag buu alla soo diray bay leeyihiin si dadka sixirka ay u baraan laba malag buu alla soo diray leeyihiin malaa'igtan waa la yar imtixaani bay ku leeyihiinoo waa been qisada waa la imtixaani bay ku leeyihiinoo bani aadamka yay la yaabeen dembiga ay gelayaan hadday see yihiin aada noqotaan markaa dhulkaa loo soo diray labadaa malagoo shahwo iyo waxbay yeesheen marka hadday dadka sixirka barayeen macnahaasuu sax ma laba malag allah subxaanahu wa tacaala laba malagoo dadka sixirka barto oo gaalaysa usoo diri maayo laba malagna dambaabi maayaan oo malag dambaaba weligiiba lama arag marka qolada maada mawsuulo ka dhigtay waa sidaa maadu mawsuulo mah waa naafiyo sidaanaan u laqdaya marka dhowr waana sixirkani waa sixirkii nabi sulaymaan ay ku dul qoreen oo nabiyullaahi maxamed markuu sulaymaan rususa ku daray ay yidhihiin saaxir buuba ahaa markaasuu alla bariyeelaya watabacuu waxay raaceen yahuuddu maa tatlu shayaadiinu shaydaamadu waxay aqriyeen oy qoreen weeye macnaha calaa milki sulaymaana sulaymaan boqortooyadiisii ay ku dul qoreen iyo waktigiisii marka sulaymaanka ay waa saaxir yidhaahdeen dee sixirku waa gaalnimo eh wamaa kafara sulaymaan wey macnaha saaxir ma ahayn oo gaal ma ahayn saaxir haddaad aragta waa gaal wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin oo saaxib ma noqonin walaakina shayaadiina shaydaamada hadda sidii saxad ahayd baan kugu laqbayni walaakina shayaadiina shaydaanmada kafaruu gaaloobay oo saaxiriina yucallimuuna naasa dadka waxay barayaan asixra sixirkay barayaan wamaa unzila laguma soo dejinin cala lmalakayni laba malag wax lagu soo dejiye ma jiro maad haddii mawsuulo laga dhigo wax khatar buu noqono in malaa'ig sixirka dadka baraysa waa la soo diray marka wamaa unzila cala almalakayn abadan labada meel wax lagu soo dejiyey ma jiro bibaabilada marka waxaa daraf uga dhigay yucallimuuna annaasa sixr bibaabila bay ku barayeen meesha baabil la yidhaah waa ciraaq haaruuto bay labada shaydaan shayddaamadu ahay marka jamac baa laga bedelaya tasniyaba lababa ha adeena jamac baa laga bedelaya carabiyada waa sax haaruuto bay ahaayeen labada shaydaan iyo wamaaruud bay ahaayeen labadaas shaydaan marka laqbadaasa ha aqabso suuragal ma aha dad dadka gaaleeyo oo sixirka bara inuu e, malaa'ig u soo diro suuragal ma aha marka qolada maada mawsuulo ka dhigay khatar bay gelayaan maada naafiyaynu ka dhignay yucallimu e, waxay barayaa yucallimuna annaasa sixra wamaa unzila laguma soo jedinin cala almalakayni shay-an waxba laguma soo dejinin bibaabil bay ku barayaan halkaa hore darfuga dhig baabil bay ku barayaan oo ciraaqa e, nabiy nuux markii ay doontu mawsil jabal eh, juudi buurta la yidhaha mawsil bay u dhowdahay waa ciraaq meel ka mid a ah. diyaarbaka aragteeda wey ay ku soo degtay oo dadkii ay ka baxeen doontii ka baxeen oo wax yar la isdhaldhalay yaa luqooyin fara badan buu alla dadkii baray oo kala duwan balbalanaas dadkiibaa kala firdhay marka oo kala tegey waa ciraaq marka aan laqbada ku celiye الشhayaaطiinu walaakin الshayaaطiina kafaruu yucallimuna الnaasa sixra dadkay sixirka baraya wamaa unzila cala اlmalakayni labada malag waxba laguma soo dejinin maada naafiye ka dhigo bibaabila bay dadka sixirka ku barayeen darafka halkaa hore la raadso labadaas malagoo labadaas shaydaanoo haaruud iyo maaruud ahaa tafaasiir fara badan oo muhima jaamada mawsuul ka dhigta ibnu jariir aabari iyo ma yucalimaani ma baraynin dadka min aad ma yucalimaani ma baraynin labadaa shaydaan min axadin qofna xataa yaquulaa ilaa ay yidhaahdaan inamaa naxnu anagu fitnatun fitne iyo imtixaan baanu nahay iska kaaya jir falaa takfur ha gaaloobina sixirkaa baran markuu qof u yimaado oo sixirka ibara yidhaahdo war fitnaanu nahay hadda ogow sixirkaa barane waxaa la yidhi markii ka tegi waayo iyo dambaskaa waa iska qisa taasu xadiis ma ah dambaskaa ku kaajaydhi markuu dambaskii ku kaajo yaa nuur baa ka bixi iimaankii ah wax madow oo dabaylaad geli oo gaalnimadii ah intaas waa iska sheekay ma aha waa lagu soo daray waa israa'iil marka in la beeniyin rumeeyo mid dambe waa iska caadi wey eh, wamaa yucallimaani ma barayaan min axadin qofna xataa yaquulaa ilaa ay ku yidhaahdaan inamaa naxnu anagu fitnatun imtixaan baa nahay falaa takfurniyo ha gaaloobi fayatacallamuuna dadku waxay ka baranayaan minhumaa labadaa shaydaan maa yufariquuna waxay ku kala geeyaan bihi shayga bayna almari qofkii wa zawjihi xaaskiisa waxay ku kala geeyaan sixirka ay labada isticele dadka isugu jecel ku kala geeyaan ay baranayaan marka sixirku waa gaalnimada qofka saaxirkiina culimmadu intooda badani qolyo waxay leeyihin waa tawba male tawba laga aqbal maayo waa la dili bay leeyihiin qaarkood qaarna waxay leeyihiin maye eh, mar hadduuna diinta sidiisa uga bixin waa la dili laakiin gaal ma aha marka inuu gaal yahay bay u badan tahay xataa waxaa la isku qabtay alimaamu shaafici baa wuxuu leeyahay ma la baran karaa sixirka ha sixirka inta la barto si dadka sixirka looga daweeyo ha la barto waxaa ka fiican sixirka waxaa lagu daweyn mucawadataynka iyo aayadihii qur'aanka yaa sixirka dadka laga saari iyo taxaliisha yaa dadka laga saari allah marka wuxuu leeyahay fayatacalamuuna dadku waxay ka baranayaan minhumaa labada shaydaan maa shay yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi shayga bayna almari qofka iyo wa xaaskiisa wamaa hum saaxiriintuna ma aha bidaaririina kuwa ku dhibi bihi sixirka min axadin qofna kuma dhibayaan ilaa biidin illahi ilah idinkiisa inuu alla qadaro mooyaane waxba sixirku saamayn ma leh haddii alla qadaro oo qofkaas waxaa weeye lala damacsan yahay imtixaan markaa waxbay yeeli karaan wamaa hum ma aha dadka sixirka bartay bidaariina kuwa ku dhibi bihi sixirka min axadin qofna kuma dhibayaan ilaa biidn illaahi ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa mooyaane wayatacalamuuna waxay baranayaan kuwaasi sixirka baranaya maa yaduruhum wax dhibaya walaa yanfacuhum aan anfacaynin wax dhibi oo diintooda dhibi oo jasadkooda dhibi oo dadkoo dhan dhib ku ah yatacalamuuna waxay baran maa yaduruhum wax dhibi walaa yanfacuhum aan anfacaynin diin iyo dunyatoona kama anfacayo inkastoo laga yaaba inay waxooga xoolaa ah ku qaataan walaqad calimuu waxay og yihiin dadkaa yahuuddeeni laman ishtaraahu qofkii gata sixirka gata oo khayrkii sixirka ku gata maa lahu inuuna usugnaan fi laakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiiba allah wuxuu leeyahay walaqad calimuu laman ishtaraahu way og yihiin marka saaxirka waa nin gaala ah. wuxuuna ogyahay inuu sidaa yahay hadda dad fara badanoo saaxiriinay laakiin jinka ku shaqaysta sixirku fara badan yaho dee jin ku shaqaystaan dad waxyaabo intay yara qaqariyaan iyo dadka ismoodsiiyaan wax ku dilaan waa shacwada weeye sixirku marka qur-aankaa laysku sixir insha allah walaqad calimuu waxay og yihiin saaxiriintaa yahuudeed laman ishtaraahu qofkii sixirka soo gata oo khayrkii ku gato intuu khayrkii iska daayo sixirka soo qaata ما له إنون أسنان في الآخرة آخرة من خلاق وحنصيبة ولبئس وحاح هذا ما يسا حق إعرابت هذه ليلة لقد علموا لامت لام القسم بالليلة لام القسم لمن لام الابتداء ليلة من تامرك مبتدا نقن ولبئس وحاح ما شروا وحي قتين به شيء قتين anfusahum naftooda ku gateen walabiisa waxaa xun maa shay sharow ay ku gateen bihi shayga oo sixirka ah anfusahum naftooda low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeenna maanay sameeyeen sidaa hadday ogaan lahaayeen low kaanuu yaclamuun waxaa weeye jahli baa hayo oo sidanay wax fiican moodayaan marka sixirkii markii la isu geeyo aayadduna nabiyuhu nabiyullaahi sulaymaan yay ku been abuurteen oo intay qoreen bay dhahen waxaasuu ku nabilahi maxamed markuu rususha ku dhex sheegay yo yidhahdeen war maina daawud buuba sheegaya saaxir buuba hawakaasi xidhkiisiin markaase alle wuxuu leeyahay isagu saaxirna maahayn gaal ma ahayna shaydaamo yaa dadka sixirka bara iska ilaaliya marka walow anahum iyagu qoladaa yahuudiihi iyo saaxir oo dhani aamanuu hadday rumayn lahaayeen wataqow rabbigood ka baqi lahaayeen lamathuubatun sawaabsiin oo min cindillaahi agtiisa ka ah yaa khayrun ka khayr badan low kaanuu yaclamuun hadday og yihiin way ku talageli lahayn hadday og yihiin qoladaasi hadday intay mu'miniin noqdaan allahooda ka baqi lahayn oo sixirka iyo shaydaanka iyo beenta iyo shacwadada iska dayn lahaayeen saasaa ilaahay agtiisa uga khayroon waaye hadda fil waqti alxaadirna saaxirka iyo jinoolaha iyo faaliyaha iyo kaahinku waa sidaa un haddana qofka dad badanoo waxaan ognahay jin dadka ku dira dadka jin bay ku diraan markaasay bilmatel reer buu imanaya reer buu imano caruurta yaryar buu warsanoo bal ka warranoo nin noocaasoo markii caruurta ay ninkii u sheegaan oo ay ninkii taariikhdiisii ruuxa buka weyaha taariikhdiisa ogaadaan yuu imanaya markaasuu berigaa cudurkuma kugu dhacay sidaa iyo sidaa ma noqotay soo wareystay soo wareystay neefka saasoo saas hala gowraco yudhihi markaa waa ka midii intuu ari soo dhex maray uwan weyn oo dharan ku arkay yidhi wadharan hala gooraco oo baraarka laga soo qabtay oo yidhi bal intuu leeyihi dharan marka dadka siinka kusuqaysa hadda waa sidaa waa beenaalayaal wey allah wuxuu leeyahy walow anahum iyagu aamanuu hadday rumayn lahaayeen watabacuu ay wataqow rabbahum rabbigood ka baqi lahaayeen lamathuubatun sawaab siin oo min cindi ilahi kaatay khayrun u khayr badan low kaanuu haddayn yaclamuuna kuwa ognaa sawaabkaasay tabcan lahaayeen yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu mu'minoobayow laa taquuluu hadhihina raacina lafdiga raacina ah isticmaalina waquuluu dhaha undurnaa noo yarkaadi wasmacuu dhegaysta markaan markuu nabigu wax aqriyaya dhegaysta walilkaafiriina gaalada waxaa u ahaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulol dhowr iyo siddeetan qur-aanka ya ya ayyuhalladina ku jirta dhowr iyo sideetan tana u horeysa tana kowka ayadu waxay ku timid ee saxaabada waxay dhihi jireen saacina oo macnaheedu yahay loo yersug la soo eeg macnaheedu uu yahay marka waxooga dee dadka waaweyn ee wax kuu sheegaya xurmada leh wariisug inaad tidhaahdo wax yar way adag tahay yahuud baa marka ka faa'iidaysatay markaasay nabiga ku dhihi jireen raacina raacinaana iyaga afkooda waa luqo cay ah wey min arucuuna waa qurun wey raacina ismac laa tasmac warna dhegayso dhegaysan maysid waa adab daro iyo wacaybu isticmaaleen marka ninka la yidhaha sacad binu mucaade saxaabigaa reeran saareen yaa luqadooda yaqiinay markaa wuxuu gartay wuu u sheegay nebigo wuxuu yidhi cay uga jeedaan buu oo markay leeyihiin raacina yahuuddu leeyihiin qurun yaho bay ka wadaan saxaabaduna luqadoodii caadigaa noo yarkaadi wey markaasaa la lafdigaa xunka ahe yahuuddu ka faa'iidaysanayso ha ee udurnaa dhaha lafdi ka faa'iidaysan karayn marka waxaa la wax sadu dariica la shaygu sidiisa ma xuma laakiin meel xun buu jiidaya waa iska ilaaliyaa sadu daraaca waxaa la yidhaha bimatal culimmadu waxay sadu daraacada ka dhigeen umu salama iyo umu xabiiba bintu sufyaan oo hijiradii soo raacay xabashi la yimid oo muslimo beri dambuu guursaday markuu ninkeedii dhinto ilmo abti ahaaya nabiga eh. umu xabiibana iyadoo xabashi joogta yuu nin usoo diray oo meherkii waxaa ka bixiyey asxama nagaash baa ka bixiyey yaa nabiga waxay ku yidhaahdeen waxaanu aragnay suuro meelo yani khudbadi iyo masaajidii suuro la dhigay yaanu aragnay markaasuu yidhi alyahuud wanasaara markuu nin saalixi eh dhinto itakaduu qubuurahum masaajida ulaaika shidaaru nnaas marka dee in masjid la dhiso muuqaalka koobaad ma xuma laakiin masjidka haddii qabri lagu dul dhiso horey buu kaaga sii soconaya awalu shirki alcaalam wuxuu ka bilowday wuxuu ka bilowday qubuur awalu shirki alcaalam badaa min alqubuur nabiyullaahi nuux awalu shaykhin awalu nabiyin ursila ilaa shirki buu ahaa marka bilmatel wuddi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasr shanta saname dad fiican oo saalixiina bay ahaayeen oo wanaagsan markay dhinteen yuu shayddaankii qoladii xertooda ahayd ku yidhi yar ag fadhiisa meesha intaad suuro iyo wax ku samaysaan si aad cibaadadoodii u xusuusataan dhowr hadda caabudo ma dhihin si aad cibaadadoodii u xusuusataan qoladii markay dhammaadeen yuu ku yidhi kuwii soo hadhay way caabudi jireen qolana dee caabuda markaasaa nabiyulaahi nuux loo diray <clears throat> marka waxa weeye dariica la yidhaha sadu dariica wixii muuqaalka hore aan xumayn laakiin kusii jiidayo meel kale kuusii jiiday iska ilaali allah wuxuu leeyahay aayadduna sidaasay ku timid oo marka yahuuddu raacinaadii saxaabadu tidhi ay cay u bedeleen yaa layidhi waxaa yahuuddu ka faa'iidaysan hadhihina yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho marka waa sidaasoo nabiga xurmadiisa wax meel lagaga dhici kara ma aha bilmatel maxamed oo keliya nabiga looma isticmaali karo maxamed wuxuu yihi lama dhihi karo nabiga magaca maxamed marka la sheegi rasuul baa lagu daraa mustafa lagu daraa sal allahu alayh waslm waa wax lagu daro ilaa afar aayadood miya mase waa shan aayadood oo maxamed ku jirto suuratu ali cimraan iyo suuratu maxamed iyo suuratu lfatx iyo suuratu sidaa shan aayadood meelaha mid walba rasuul baa ka dambeeya oo ku jiro ammaan marka lafdiga muxamadahu keliya nabiga looma isticmaali karo calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha aladiina aamanu laa taquluu raacina waquluu durnaa wasmacuu war dhegaysta oo markii nabigu wax aqriyayo dhegaysta welilkaafiriina waxau ahaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul maa yawadu ladiina kuwii ma jecla kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahlukitaabka ka mid a ah. walalmushrikiina mushrikiinta ma jecla an yunazla in la dejiyo calaykum dushiina min khayrin khayr min rabbikum lagala soo dejiyo kuwa ahlu kitaabka yahuuddu ka mid tahay iyo mushrikiinta idinla joogtahay in ilaahay khayr idinku soo dejiyo ma jecla yahuuddu waxay dhaheen inuu rasuul nabi bixi waanu ogeyne laakiin carab ma ahayn inuu carab yahay umaanaan filayna carab ma ahayn bay dhaheen inuu inaga noqdan wey oo nabiyullaahi daawuud baa dardaarmay bay dhaheen nabinimadu idinka unbay idin taagnaan mushrikiintuna in nin eh, hidahoodii iyo dhaqankoodii iyo shirkigoodii ka baabi'iyo yimaado ma jecla maa yawadu ma jecla aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka kamidihi walalmushrikiina mushrikiinta kamida ah. mushrikiintuna ma jecla aan idhaahdee an yunazala in la dejiyo calaykum min khayrin min rabbikum rabbigiin laidinka soo dejiyo wallaahu alla yakhtasu ku khaas yeelaa biraxmatihi raxmadiisa man yashaau qofkuu doono raxmaddu waxaa weeye nabinimada iyo rasuulnimada qofkuu doonuu ku khaas yeela nabiyullaahi maxamed buu kusoo dejiyey haddii iyaga fikradooda ay ahaan lahayd nabiyullaahi maxamed iyo nin caraba toona waxba laguma soo dejiyeen iyo nimaan yahuud ahayn toona ilahay baa ciddu doona ku khaas yeelo idinka idinkala tashan maayo wey wallaahu alla yakhtasu wuxuu ku khaas yeelaa biraxmatihi mayashaa qofkuu doono wallaahu allana dulfadli fadlika u saaxiiba weeye fadligaasoo alcadiimi weyn fadligiisa weyn waxaa ka nabiylaahi maxamed inuu diray raxmatan lilcaalamiin dadka raxmad u ah arsala kaafatan lilcaalamiin gebi ahaan dadkao dhan buu u diray si u raxmad noqdo shan iyo labaatan sano iyo jaziirat lcarab kufrigii shirkigii kaga dhammaaday shan iyo labaatan sano gudahooda iyo carab kaga dhammaaday shirkijaziirat lcarab ee makana waxaa weeye bartanka adduunka weeyaan marka meel walba tarjumaan baa loo heli dadkao dhan baa yimaada meel walba qolo walba xuduud bay leeyihin tarjumaan baa la heli dibilmata jinaha iyo meelaha lagu soo dejin lahaa wax tarjumaana lama hela oo tarjumo luqada lagu soo dejiye lama helay allah wuxuu leeyahay wallahu yaktasu man yasha biraxmati man yashaa qofku doona nabiy llahi maxamed wallaahu dulfadli fadlika u saaxiiba weeye cadiim alcadiima oo weyn maa nansakh wixii aan nasakhno nasakhu oon tirtiro oo min aayatin aayada oo nunsiha aan dib dhigno oo soo dejinteeda la dib dhigo naatii waxaanu la iman bikhayrin tu ka khayr badan minhaa xaggeeda oo nafci la nafci ah laakiin ka khayr badan ow milaha ama iyadoo kale alam taclam ogeyn an allaha alla subxaanahu watacaala calaa kulli shay shay la arka kulli qadiirin inuu karo oo wax nasakhi karo nasakhu waxaa weeye waa shay soo degay oo nas oo la nasakho marka amarka iyo nahyigii kuwaasaa la nasakhay khabarka lama nasakho khabarku dee waa wax dhacay ama dhici doona lama nasakha isaga marka ayada qur-aanka nasakhiisu in lafdan wa macna la nasakho oo lafdigii xataa la nasakho iyo in macnihii keliya la nasakho oo qur-aanka way ku badan tahay in macnihii keliyii nasakhan yahay qur-aanka way ku badan tahay iyo in lafdiga keliya la nasakho oo macnihiina joogo ilmata asheekhu ah, washeekatu idaa zinaa farjumuhuma nakaala min allah rajmiga ayatul rajmiga quraanka soo nabigu ma rajminin dhagax kuma dilin saxaabadu soo kuma dilin quraanka kuma jirto marka cumar bin khadaab wuxuu yiri ayadaasaan aqrinay buu ashaykhu washaykhatu ila zina farjumuha nakalata min allah haddaan cumar baa quraanka ziyaadi dhihi lahayn waan ku dar lahaa buu marka macnaheedu waa lagu amal falay marka macnaha kale waxa weeye nasakhu labada isnasakhaysa in midii fududayd wax nasakhdo bilmatal suurat alanfaal waxaa la dagaashaan halkii qofow toban nin la dagaalam boqolkii ninoo la dagaalam oo lafdigeeda ku jira markaasee ilaahay wuxuu ku nasakhay inuu qofku laba nin ku filan yahay boqolka nin ay laba boqoloo nin sidaasoo kale way kataadkooda la keenay ee wanaagsan inay ka culus tahay tii lagu nasakhay bilmatal cashuure iyo ayaama macduudaatin oo nabigu soomi jiray ramadaan baa lagu nasakhay ramadaan baa ka xoog badan laakiin way ka nafci badan tahayo cibaadadiina way ziyaaday naftii baa ku layjami intana ka fadli badan ta miligeeduna waxaa wey qibladoo kale markii lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood nabigu baytulmaqdes uu qaabilayey yaa la nasakhay goor casara yaa nabiga yuu kacbada soo qaabilay ile madiine marka la joogo xaggan soo weeyey galbeedka soo weeyey markaasuu nin nabiga la tukaday baa qoladii masjidulqiblateynka la yidhaah dhinacaasuu xigaa qiyaasa xagga uxud meelaha yuu ka sokeeyaa yuu qoladii oo tukan buu yihi ilaahay waxaan khaati uga ahan ku dhaaranayaa nabigu inuu qibladii caadiga ahayd ku tukaday iyagoo sidii u rukuucsan yay soo jeedsadeen waa masjidulqiblateyn marka labada qiblo oo laysku la nasakhay midna dhib maleh way siman yihiin marka macnaha waxaynu ka wadnaa labada shay isnasakhaysa ku fudud inuu wax nasakho sida dagaalka oo kale ee ku culus inuu wax nasakho sida ramadaanka oo kale isku mid inay yihiin mid walbana khayr baa ku jira ma nasakh waxaa nasakhno oon baabi'ino min aayatin aayada ow nunsiha aan dib dhigno ilaa aayada waxaa jira in wakti hore aan imanina wakti dambe yimid aayadaha la dib dhigay khayr baa ku jira waxa weeye alwaqaa'ic waxyaabaha dhacaya iyo qur-aanka soo dejintiisu iyo ku tacalluqday wey naatii waxaanu layn bikhayrin minhaa oo ka nafci badan macnaha aw milaama iyadii kale alam taclama waadan ogeyn baa nabiga lagu yidhi ana allaha alle calaa kulli shayin shay laka qadiirun oo nasakhu ka mid yahay alam taclam ma og tahay miyaadan ogeyn ana allaha alle lahu inuu u sumaadayo milku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo tasarufkeeda iyo walarda ardada wamaa lakum idinma sugna min duuni illaahi alla keyrkii min weliyin maamule walaa nasiirin kaalmeeye ama gargaare marka waxaa laga wadaa lahu milku samaawaati waalardi de wuxuu doonu samayn karaa wuu nasakhi karaa wuu joojin karaa siduu doonu alla u tasarufi cidna kama dabi kala karto waxa weeye wax amriil ka daba qaadan alla ma jiro maxaa saa u yeeshay nihin alam taclam miyaanan ogeyn waad ama ogow bay ka dhigan tahay amar an allaha alla lahu waxaa usugnaaday mulku samaawaati samada mulkigeeda lahaa shahdi waalardi wamaa lakum idiinma sugnaani min duuni illaahi alla kayrkii min weliyin maamule walaa nasiirin kaalmeeyo am turiiduuna waxaa lala hadlayaa qoladii nabiyullaahi maxamed la joogtay am turiiduuna ma waxaad doonaysaan amtaasi bimacnaa bal weeye an tas'aluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiina kamaa su-ila muusa sidii muuse loo su-aalay min qablu hore sidii muuse loo su-aalay muuse waxay dhahay arina allaha jahra bal ilaahay na tus bay dhaheen niyo hose caddaana noo tus marka saxaabadee inaad nabiga su-aashaan oo aada su-aashaanoo waxyigu eh, sidee weeye waxyigu ayaa kuu soo diro oo su-aalo noocaasa aada su-aashaan dee iska ilaaliya oo ha ku dayanina laakiin su cilmi waa la su cilmi waa la am turiiduuna waxaad doonaysaan an tasaluu inaad su rasuulakum rasuulkiina kamaa su sidii loo su-aalay muuse min qabl hor waman yatabadil kufra gaalnimada qofkii ku bedela biliimaani faqad dalla wuu lumay sawaa sabiili wadadii toosnayd buu ka lumay marka isagoo waxyaabo mucjiz ah nabiga la suaalo waa gaalnimo wey waxyaaba mucjiz ah in nabiga la suaalo waa gaalnimo wey waxa weeye sida nabigu inoogu keeno baynu u qaadanayna wixii macnihiisu inoo dhici waayana saxaabadu nabiga weydiin jireen innagana culimadii islaamka oo saxaabadii ka soo bilaabata yaa inoo sharaxday oo inoo qortay oo culimada islaamka ee suniyiinta ah ee la sharaxoodii baynu haysanaa waay haddaad eh, afarta madhabood ee la sheego keligood madhaba ma leh markii khilaafkii batay oo bidcadii badatay yaa la yidhi afartaa sheekh aynu halku dhan ka dhigano oo cid walba afartaa sheekh baan anu daba socdaa ha la yidhaahdo afarta sheekh laftoodu madhabta ma ayna dardaarna eh, xadiidka nabiga iyo hadalka iyagu hadduu iskhilaafo imaam shaafici jidaarka ku dhuftu hadalkayga eh, imaam maalik wuxuu yidhi kullu ruux kasta hadalkiisa waa la qabsan ama la qabsan maayo ilaa nabilahi maxamed mooy isaga waa la qabsan marka iyo madhab baanu leenahay ma dhihin iyo waa isku madhab madhabtooda waa qur-aanka dariiqadooduna waa sunnada nabiga ee culimmadii baa tidhi aynu si bidcada looga adkaado afartaa sheekunan ku daba fayno sidaasaa la yidhi marka macnaha waxaa la leeyahay waddadii xaqa ahayd ha ka suulin oo gaalnimadii ha ku bad culimada iyo xaqaa daba socda oo nabiga su-aasha mucjizada ahee aan qiimo lahayn ka ilaaliya waman yatabadel kufra qaalnimada qofkii ku badasha biliimaani oo meeshuu mumin ka noqon lahaa gaal ka noqda faqad dalla wuu ka lumay sawaaat sabiili wadadii toosnayd wadda waxay jecel yihiin kaiirun in badanoo min ahlilkitaabi ihi low yariduunakum hadday idinka ahaysiin lahayn rado bimacnaa saara awey sayaroawey low yariduunakum hadday idinka ahaysiin lahaayeen min bacdi iimaanikum iimaankiina kadib kufaaran gaalo maxay saa u yeelaynaa xasadan liajli xasad iyo quuri wa min cinda anfusihim naftoodu inay ka abaabuleen xasad xaq a ah ma aha naftoodun bay ka damceen min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday kadib lahum iyaga alxaqu xaqa ka cadaaday fasfaxuu facfuu iska cafiya wasfaxuu iska dhaafa xataa yaatiya allaahu ilaahay amarkiisu la yimaado biamrihi amarkiisa la yimaado in badanoo ahlu kitaabihi waxay jeclaan lahaayeen inaad gaalo noqto waana xasado xasad way ogyihiin xaqa xasadku waa laba oo xasadka xuni waa in walaalkaa ama qofkaa kale wixii wixii ka suulo nicmadii ka zuusho xasadka kalena waxa weeye inaad ilaahu yaa isagoo dhib kale kaa dhiga tidhaahdo xasadku meel buu faaiide kl faaiide hadde xasadku ma lehe meel buu faaiide ka leeyahay nin carabaa wuxuu ku gabyey waidaa araada allaahu nashra fadiilatin dawiyad ataaxa lahaa lisaana xasuudin qof qiimo lahoo sharaf leh oo dadku ayna aada u aqoonin yaa xaasid buu yeelano ninkaa hebela ma aragteen waa nin saasa waa bidci waa kan baa la dhihi markaasaa dad badan waxay ku fikira watalo ninkaas waa nin noocma ah dadkiibaa wadaadkii baa lala kulmay ama ninkii la xastayey waxaa la arkay inuu nin quman yahay oo ninkii waaba la wada barsay kulligood waaba la wada barsay wey xasadku marka ma fiicna laakiin masaladaasuu leeyahay marka gaaladu waxay jecel yihiin xasad dartii inay gaal idinka dhigaan oo sidoodoo kale idinka dhigaan isagoo weliba xaqii u cad yahay facfu wasfaxuu facfu wasfaxuu hataa yaatiya amrullah ilaah amarkiisu yimaado oo bilmata reer bani quraydo oo kale iyo reer qaynunqaaciyo baa fi madiine laga qaxiyey ilaa amarka alla yimaado oo inaad laysaan la idiin fasaxo sidii reer bani qurayda oo amarka alla yimaado marka luqada carabta facfu iyo wasfaxuu facfu waa inaan dembigii loo qabsanina la dhaafo wasfaxuuna dembiga laftiisiiba waa in nafta laga tirtiro cuqdadka iyo layska tirtira naftii waa safxiga weyn wadda waxay jecel yihiin kaiirun in badan oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabkiihi low yaruduunakum hadday idinka ahaysiin lahaayeen waa raddo oo bimacnaha sayaro ah min bacdi iimaanikum iimaantiina kadib kufaaran gaalo xasadan liajli xasad xasad dartii oo min cindi anfusihim naftooda ka ahda wax sababa aan lahayn iyagu una ay fikireen min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday kadib lahum iyaga alxaqu xaqi u cadaaday facfuu iska saamaxa wasfaxuu iska dhaafo wax cuqdada haw qaadina xataa yaatiya allaahu ilaa uu alla la yimaado biamrihi oo laaya laidin yidhaahdo ama qaxiya laidin yidhaahdo ina allaha alla calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun alla ka kara wey waxyaabaha uu alla kara waxaa ka mid a ah kuwa xaasidiinta ee noocaasa inuu idiin fasaxo oo yidhaahdo iska celiya waaqiimu salaata salaada ooga muminiintiye oogada waxaa weye waa kelimo gaaban oo culimmadu inoogu laqmeeyeen shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo waktigeedii salaada ooga waxaa weye waxaa weeye sameeya wey waatu zakaata zakadana bixiya ciddii mudatay siiya zakadu waajib bay ahayd makigii laakiin ma xadaysnayno xoolaha intaa leeg ha laga ekeeyo ciddaa hala siiyo ma jirin laakiin waajib bay ahayd in wax la sadaqaysto aqiimu salaata salaada oga waatu akaata zakada bixiya wamaa tuqadimuu waxaad horemarsataan horemarisaan lianfusikum naftiina u horemarsataan oo daaco iyo cibaado ah oo min khayrin khayra oo sadaqo ah tajiduuhu waad helaysaan cind allahi alla <coughs> bimaa tacmaluuna waxaad camal faydaysaanna basiiran weydin arka wax alla wixii aada hore marsataan oo khayra daaca ah tawxiida sadaqa ah waxqabada ood islaamka u qabataan alla wuu idiin baylahtiri ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaahay baa kuu baylahtiri uma baahnid sidaa darteed da dadka sheeg sheega saasaa sameeyo kanaa sameeye yidhaah ilaahay baa u baylahtiri muxuu ka sheeg sheegi wey ilaahay baa u haya oon misqaala daratin ka dulmaynin misqaala darar ka dulmi maayo waaqiimu salaata salaada oga waatu zakaata wamaa tuqadimuu waxaad u hormarisaan lianfusikum naftiina oo min khayrin khayr ah tajiduu waad helaysaan cinda allaahi alla agtiisa in allaha alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaana basiirun wuu arkaa camalkiinan idinku aad samaynaysaan shar iyo khayr waa idin arkaa alle subxaana wa tacaala wa qaaluu yahuudi waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata jannada ma gelayo ilaa man mooye kaana ahda yahuudan yahuud aw nasaar ama nasaar ahaaday allah wuxuu yidhi tilka taasi amaaniyuhu malaawaalkoodii wey waa malaawaal been ah qul waxaad ku tidhaha hadduu la kaalay burhaanikum xujoba la kaalaya in yahuud iyo nasaaro uuni ay jannada gelayaan in kuntum hadaatin saadiqiina kuwa warku sheegay marka yahuud iyo nasaara waa laysu keena meesha isku mar ma ayna dhexin iyaga laftooda waa colo aayadaa dambe qaalat ilyahuudu laysat nasaara calaa shayn qaalat nasa laysat calaa shayn iyagaaba cola isku mar ma dhihin e mid weliba gooni buu u yidhi e hadalkaa lagu soo gaabinaya isku mar baa lainoo sheegaya e laakiin mid weliba goonidiisuu yidhi oo yahuudi waxay tidhi annagunbaa jannada geli nasaarana waxay tidhi annagunbaa jannadadhu magaaladii naasira ahayd ee maryama ay la tagtay nabiyullaahi ciisa weeye ilan waay baytulaxam bay ku dhashay naasiray la tagtay wa waxay dhaheen lan yadkhula aljannata jannada ma galo ilaa man mooye kaana ahaada yahuudan yahuudan huud ahaaday ow nasaara nasaare ahaade <clears throat> tilka taasi amaaniyuhum mala awaalkoodii weeye beenta ahaa qul waxaad ku tidhaahdaan haatuu la kaalay burhaanakum xujadiina daliil balkeena inaad idinkuna jannada gelaysaan in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan bala sidaa aad sheegteen ma ah man aslama qofkii islaama ama man aslama qofkii u dhiiba wajhahu camalkiisa iyo jahadiisa lilaahi alle waahwana muxsinu samafalo ahoo muwaxida falahu waxaa u sugnaaday ajruhu cinda rabbihi sidaa ad sheegteen meh jannada waxaa gelaya qofkii jihadiisa iyo qasadkiisa alle u dhigo alle u hogaansama taa wey ka jannada gelaya oo muxsina waxaa looga jeedaa muwaxida ehlu tawxiida oo shirkii waxba lahayn balaa may sidaa ad sheegteen meh man aslama qofkii u dhiiba wajhahu jihadiisa iyo qasadkiisa lilaahi alle u hogaansama wahuwa muxsinun walaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha waxay ka cabsanayaan oo mustaqbalka ay ka cabsanayaan ma jiro walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan wax ka tegey oo maxaad saa u yeeli weydeen ma jiro markay qiyaamaha tagaan murug iyo midna ma leh allah subxaana wa tacala alam